wuxuu hi shiikhu wlmuqayadu kii lagu qayday biifati ifo yuxmalu waa la xambaaraya alay korkiisa almulaqu kaa muqayadka ah ayaa waxa lagu xambaaraya kii mulaqa ah araqabati oo kale wey lafdu raqaba quyidat waa lagu qayday biliimaani iimaan fii bacdi lmawaadic waraqabatin muminatin bal yuxmal waa lagu xambaaraya almulaqu mulaqi cala lmuqayadi muqayadki waxaa la kala jiro laba shay mid waxa uu yahay marka laga hadlayo mukhasisaadka walibana mutasilka kii aynu ku sheegnay waxaa ka mid ah caamkii lagu khasiso fi asifa lagu khasiso oo sifadaasi ay qaydayso ay khasisayso waa cumuum iyo khusuus oo takhsiis caamkii la geliyey na la xidhiidha baab ulcaam la xidhiidha oo tusaale ahaan وفي الغنم الغنم عام صمت في سائمتها كذا السائمة غنم ودنما fii shaaimatihaa waxaasa ka waajibay kacaamkii ayaa la khasisay waxaa lagu khasisay bisifa mucayan ama baabu lmutlaqi walmuqayad waa baab isagu gaar u tahay maqlidina waa la itlaaqay laakiin caam maaha taana waxaan aanu soo sheegnay markaynu caamka macnaynayna maxaa nidhi caamku waa alafظ اlmutanaawil ljamiici ma yaslixu lahu nafcatan halkaa waxaynu kusoo sheegnay inuu ku baxayo mulaq mulaqa waxa weeye wuxuu u soo gelayaa cala sabiili tanaawul marka la yidhi alla xoreeyo raqaba alla xoreeyo waa mulaq ma labaa la xoreynaya mise mid mid baa la xoreynaya midkaasi ma mumin baa mise waa gaal ismarkaa sheegin sooma laakiin labadaba miyuu noqonaya labada macaan ku yar ama waa mumin ama waa ina isbedelaa sooma kaasaa mutlaq la yidhaahda laakiin haddii la yidhaahdo alraqaba caan laga dhigo kale wixii raqaba la yidhaahdo kasin horeyna waa caam gaal iyo muslim iyo ilma hal marka gudagelaya marka raqaba waa nakiratun fi siyaaq alihbaat iطlaaq bay faa'iidaynaysa marka haddii meesha muطlaq yimaado qayb baa loo yahay meesha looga jeeda waa marka muqayad wuxuu hadda noqday qeybaha kale tilmaamaya raqabatin mu'mina qaacidadiisuna waxay tahay in la isu eego xukunkan sababtiisa saygan sababtiisa iyo xukunkiisa labadaba in la la qayday hadduu ka waafaqo xukunka xaaraan waa kada xukunka hadday iska waafaqaan sababtii xukunkaa keentayna iska waafaqaan yuxmal lmutlaq على المقيد فوضع اسكا وافق يحمل المطلق على المقيد حتى إلا وضع اسكا خلافات لا يحمل المطلق على المقيد إلا وضع خلافات waxaa soo hadhay waxaa soo hadhay inuu xukunka iska waafaqo sababta ku kala duwanaado inuu sababta iska waafaqo oo xukunka ku kala duwanaado labadana khilaafka ku jira laakiin xaaladda ay xukunka iska waafaqayaan sida raajixa ah yuxmar ilmutlaq cala almuqayid qaacidada haddii aynu soo duuduubnana insha afar xaalaa ka soo baxay sababkii keenay xukunkan iyo xukunkiiba labadaba waa isku mid mutlaqa iyo muqayidka sababkooda iyo xukunkooda labadaba waa xaaladda labaad xukunkiibaa iswaafaqay laakiin sababtii keenaysabaa kala duwan waa xaalad labaad labada xaalaba mar haddii xukunku iswaafaqo waa laisku qaaday haddii xukunku kala duwanaado oo laba xukum ay kala noqdaan sababtoo ha ah midowdo ama ha kala duwanaato isku qaadin labiyo labay noqonaya xukunku hadduu midoobo sababtuna ay midowdo waa isku qaaday xukunku hadduu midoobo sababtu kala duwanaato isku qaadi maayo xukunku hadduu iskhilaafo laakiin sababta uu ka midoobo ama xukunku iskhilaafo sababtuna iskilaaftana waxaweye laisku qaadi laisku qaadi aynu tusaalayaal sheegay tusaale ahaan waxaa la sheegay markii laga hadlayey ma kana limuminin an yaqtula muminan ila khaطأa waman qatala muminan khaطأa maxaa ku xiga fataxriiru raqabatin mumin kafaaradii qatliga waxaa lagu qayday qoortaas ama addoonkaas ama addoontaas muminad inay iimaan inay leedahay markii dihaarka laga hadlayna maxaa la yidhi fasal ma wadahaysaan raqabatin baa yidhi uma yacuuduuna lima qaaluu raqabatin keliya aya xukunku muxuu yahay wa taxriiru raqaba iswaafaqsan yihi sababtuna wadna kala duwi karta wadna midayn karta sababta haddii la yidhaahdo وكفارة حيضانش هدين ليلة هذا كفارة القتل هي كفارة الظهارنا هي سبب أه كانت وراك عالض هذه سيدة النقطة وبالمعنى حكم كليش يا لا أمي ليسين اسكو قاضي أنت اسكو قاضي ماي marka kafaaratu dhihaar maxaynu ka dhigayna qoorta la xoraynayaa waxa waajib inay tahay mumina naska lafdigaa laguma sheegi laakiin waxaan leenahay si muqayadka ahaabaa mutlaqan ilaahay wuxuu uhi xurimat calaykum almaytatu والدم ولحم الدم ولا يطلق ذلك هذا محل أو دما مسفوح حكم كما شيء على labada meelood xukunka meesha yaala labada meelood waa maxay waa xaaraan sababta meesha taallaana waa caddaynteeda xukunkaas hadda la caddayto muxaramaadkii qul laa ajidu fiima uuxiya ilaya muxaraman markana xurimat marka itaxada sababu waa alxukm aynu mid tusaale kale soo qaadano marka weysaysada weysadii waxaa la yidhi waa aydiyakum e shuuka gacanta marka la goynayana maxaa la yidhi iqtacuu aydiyahuma ila almaraafiq miyaa la yidhi ayib hadda safarka iyo sawarka haddaad soo egto ma iskhilaafeen mise mid ba iswaafaqsan sababta keentay iyo xukunka ya labaduba sababta waa maxay mid sababtiisu waa ways waa tahaaro ila almaraafiq ta kale sababtiisuna waa tuugo sariqa wey kan xukunkiisu aliyad xukunkeedu waa maxay waysada waysada waa in la maydho kan kalena in la gooyo aydiyakum ila almaraafiq soomaa markii gabagabayska laga hadlaya maxaa lay famsaxuu biwujuuhikum wa aydiikum suurat almaa'idana wa aydiikum muطlaq baa gacmaha gabagabaysiguma soo muqayid famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum in allah kaana cafuwan afuura muaq waa muطlaq waysadana waa muqayid waysadana waa muqayid hal yuxmal almuطlaq cala almuqayid ya nacam iyo laa labadaba waa khalad la doonayaa inaad wax diyaabisa laga doonaya nasiib baa la yahdaa xukunkii ma iswaafaqay mise waa iskhilaafay sababtu ma iswaafaqday mise waa iskhilaaftay tasaa laga doonaya sababtu waa maxay waa ahaara طهارة التيمم هي طهارة الوضوء صبت واحد متى وحلوتي نوامح وطهارة xukunku waa maxay waa fahamsan khilaaf khilaaf ah gabagabaysigana waa la masaxaya gacantii tuugadii waxaan gacanta waa la goynaya sooma marka gabagabaysiga gacanta waa la masaxaya weysadiina waa la marinaya maridii masaxa sooma kala duwan waa laba kala duwan idan ma la isku qaadaya ku celinaya isku qaadaya xukunki baa kala duwan ama madhabta shaaficiyada ilal kafayn baa la gabagabaysanaya waxa weeye adilo kala deliishanaya sayidka ibnu cumar iyo tayamu darbatu lilkafayni walyadayn talawu daciif yahay waxyaaba kala deliishanaya laakiin qaacidadan dii lagu socdo sababtii baa kala duwan xukunkiina sababtii baa iswaafaqsan xukunkiina waa kala duwan mar haddii xukunku kala duwanaado la isku qaada culimada qaarna waxay leeyihiin hal xaalaa la isku qaada haddaas waa maxay waa markay labaduba iswaafaqsan sabab wali haddii mid keliya iskhilaafa la isku qaadi maayo حيث اتحد واحد فلا يحمله عليه جل العقلاء جل sida xooga badan xukunka hadduu iswaafaqo waa la isku qaydayaa aynu leedahay wuxuu uri sheikhu wataqiidu bisifati yuxmalu calayhi lmutlaq in la qayday waxaa lagu xambaaraya mutlaqii oo mutlaqii baa la qaydaya karaqabati wey قيدت بالأيمان في بعض المواضع يحمل المطلق على المقيد ويجوز وحبا أن تخصيص الكتاب كتاب إلا خصيصه الكتاب كتاب إلا خصيصه الكتاب بالكتاب كذا عام كذا خاص تخصيص الكتاب بالكتاب وكورا عام تقدم يا كورا عام بعض الشيء خصيصي المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء المطلقات وعام بل هو عام كله ورارته البالغين وتنصر شيء الجمع المعرف به الألف واللام وعام wuxuu caam ku yahay muطallaqadii ha noqoto mid lala aqal galay iyo mid aan lala aqal gelin caamku ku yahay oo soo gudagelaya waayo mid waliba waa muطallaqad laakiin aayad kale ayaa khasistay غير المدخول فيها جاء الآخر سورة الأحزاب إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن الحق حجة إن قبل تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تحتجون وحللها هي المطلقة قبل الدخول الرسول هي والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء عام صمت وحتى لو حيسا وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملا ولاة الأحمال ajaabahuna an yadaca xamla meel kalena way naga soo gelaysaa arkeedana waa ku gaari sala xagga dambe sheekhu keeni hadda sida xaqu yahay almuطallaqaat asiladan tilmaamayso caamkaas ayaa waxaa lagu khasisayaa oo ka baxaya xamli alxaamil ay xaamilada ahayd ayaa ka baxaysa oo ciddadeedu waxay noqonaysaa wadci xamli walow liyoom waaxid maalinkii ugu dambeeyey foosheeda ayuu way dhashay daqiiqada ka bacdi salaatata quruu la odhan waa sabab alxamdulillah alkitaabu bilkitaab waa kaas wa takhsiisu lkitaabi kitaabba la khasisaya bisunnati sunna lagu khasisaya oo aayaddii ahayd tusaale ahaan wa uxilla lakum maa waraa'a dalikum markii laga soo hadlay xurimat calaykum ummahaatikum wa banaatikum dumarka abuurkooda banaanayn baa lasoo taxay dabadna waxaa la yidhi walmuxsanaatu min annisaa tii la qabayna sidaan la guursanay xaaraantay laga dambeeye wa uxilla lakum maa waraa dalik wax ka soo hadhay wax caama caamka xageynu ka qaadan maadaasi waa maxay waa mawsuula mawsuula waxa baxay lama soo sheegin eedadii iyo habareertii lama soo sheegin isaguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa tunkaxu lmar'atu calaa cammatiha walaa calaa khaalatiha marka sunna xadiidkaas sunnada ah ayaa wuxuu khasisayaa caamkii maa waraa dalik wa takhsiisu sunnati sunnadii in la khasiso bilkitaabi kitaabku u khasiso oo bimacnaa tusaale ahaan umartu an uqaatila annaas xataa yashhadu an laa ilaha illa annaas waa caam waa lala dagaalamaya dabcan waa ilaa shahaadateynka ay la yimaadaan dagaal baa u caam ayaduna maxay leedahay xataa yuctu ljizyata laga soo khasisay ahlulkitaabka aladiina uutuu lkitaab xataa yuctu ljizyata ayaduna qaatilu bay ku bilaabmaysa kitaalkii waxaa lagu xidhay hadday jizye bixiyaan ahlulkitaabku la dagaalami caamkii waa ka baxay caamkii iyaga waa ka baxay masaladuna waa khilaafi انت صواعد اللفتو ده من الله وريا هذه الجزية بحيان ولا قد ايام مسألة خلافية سنوا بهم سنة أهل الكتاب xadiidkii majuuska sheegayey saa'il badan baa ku sugan halkeeda lagaga hadla insha wa takhsiisu sunnati sunnadii baa la khasisaya bisunnati sunna lagu khasisaya waa laba sunna iskhasisaya way badan sidaada ugu badan فيما سقت السماء العشر laysa fi ma duuna hamsati awsuqin sadaqa baa lagu khasisay wa takhsiisu nudqi kitaabka iyo sunnada waa mantuuqii wey in la khasisa bilqiyaas qiyaas lagu khasiso wanacni binudqi waxaan uga jeednaa qowl allahi tacaala iyo wa qowla rasuuli sala allahu calayhi wasalam taa waxa waa maxay qiyaaskii jeligaha qiyaas oo dhan maaha qiyaaskii jeligaha ee xoogga badnaa wuxuu khasisayaa aayad caama ah ama xadiid caama labadaba hal tusaalo isku mid abaynu ah kusoo koobay ilaahay wuxuu yihi azaaniyatu wazaani fajlidu kulla waaxidin minhumaa mi'ata jalda wuxuu kaloo nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam albikru bilbikri salbu mi'atin wa taqriib labaduba aayad iyo xadiid labadaba waxa khasisaya qiyaas qiyaaskaasi waa maxay waxaa la sheegay fain aatayna bifaaxishatin gabadhii aad u tahay facalayhina nisu maa cala almuxsanaati min alcadl gabadhii adoonta ahayd ee zinaysatay labarka ciqaabka looga dhigay ciqaabka ma waxa looga dhiga adoonnimo mise dadignimo baa naf looga dhigo labadaba waxa looga dhigay ila waxa lasoo soo sheegay azaniyat fazani labadaba fajlidu kulla waahid minhuma mi'ata jalda inta kala waxay sheegtay gabadhii adoon tahay nus weeye xadkii waxa nus looga dhigay ma adoonnimada mise waa dhadignimada waa adoonnimada gabadhii xor tahay dee hadal male waa iyada waa la marinaya waa addoonnimada idan haddii addoonnimo awgeed nus looga dhigay gabadhii oo macnuhu yahay nuska looga dhigay addoonnimo ninkii addoonka ahaa miyaanay addoonnimada ku sibnayn addoonnimada dumarku miyay ka badan tahay addoonnimada ragga oo addoon ma waa isku ba idan wax farqii uma dhexeeyo lidaalika waxaan leenahay ninkii addoonka ahaana isagana nus baa looga dhigayaa inagoo uga qiyaas qaadanayna adoonkii markaynu nus ka dhigin aayadda markuu ka baxayo muxuu kaga baxaya nas buu kaga baxay mise qiyaas adoontiina maxay kaga baxay nas bay kaga baxay si fiican baa u fahanteen waayo almujmal walmubayin wuxuu hi shiiku walmujmalu mujmalku maakii weeye yaftaqaru u baahna ila albayaani caddayn mujmal waxaa la yidhaahdaa ka u baahda in la haddii si kale loo dhigo waa maa lam yatabix macnaah waa ka macnihiisu aanu caddayn walbayaanu bayaankuna ikhraaju shayi shayga in laga saaro wey min xayizi alishkaali meesha ishkaalka iyo madmadowga ilaa xayizi tajali meesha uu ku caddaaday horta mujmal maa lam yatabir wey marka aan cadday ama u baahan in la caddeeyo bayaanku muxuu yahay wuxuu ku sheegay waa kii mushkilka ahaa ee laga saaray mushkilkii macnihii aan muuqanay loo saaray caddaan loo saaray alkaana waxaa ku sugan si isagu iskaba caddaa xaguu gelaya salama soo gelaya bayaanka soo gelaya inoo yimi wuu cad ya xaguu markaa gelaya ya okay waxay leeyihiin culimada qaarbayaanku waa kii mushkilkahaa ee la caddeeyey kii mujmalkahaa ee la caddeeyey odo kale waxay leeyihiin waa kii cadda waa maxay matabaxa macnaah weeye sidaa awgeed waxay leeyihiin shardi maaha inuu ishkaal ka horeeyo waana ka muxkamka la yidhaahdo waduu muxkamin waduu wuduuxin muxkamun والمجمل هو الذي المراد منه يجهل هدو واضح يهي بيان يهي وضع سوك يأينو سكعدا يأينو أها مشكل عدي الشيخ لك هذا وحقاطي يأخذ يهي كي مشكل كها إلا عدي طبعا بوجه أتسي نصوص بوصة وضع كفقشو حوالي معناها كلا عرسا والنطق والنص نص ماتي ويا لا يحتمل أن أقبلي إلا معنى واحدا هل معنى احتمالي أو أقبلي معنى لبض ما أقبلي خسكوا عليه تلك عشرة تاسوا طبعا دي هلك لو جوجي لا waxa laga yaabaa in la yiraahdo toban maahe waa sagaal iyo badh marka luqada carabiga waa lagu yaqaanaa jajabka in la buuxiyo ama waa toban iyo badho sabka in la iskaga tago waa la yaqaanaa taa waxaa soo dhamaysay tilka casharatun kaamil kaamil isticmaalka waxaan uga jeednaa walow kaana daciifa casharatun haddii la waxay ku xoog badan tahay inay toban tahay marka waa sagaal iyo bar iyo toban iyo bar iyo socon mayso laakiin maca daalik waa nooc ixtimaala wejina waa loo helaya jamru naqsi iyo waxyaabaa la midka والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا وقيل وحل لما تأويله تنزيل وك معنيه سيهي ما تأويله أي تفسيره تنزيل آيات إلا مطلع أنا السودريد أي سودر كتبا لإسكفاهمية وهو يسوون مشتق وحل غصر حكتي من منصة العروس عروسة الله العروس هو قبضي العريس هو دينكي gabadha caruusadkaa kursi weyn oo muuqda ayaa la hordhigaya oo dadka ka sareeya haddaba hodhaladina somayaan ya war kursiyo waa waa loo dhigay iyaday wadageeda ama iyaday maxriiskeeda marba xaaladda aroos ku yahay ya si laysku dhex walaaqmaa dee oday dhex gelaya siduu islaami yahayna de iyadaiyo malxiisadeeda almuhim kursi weyn baa loo dhigaya oo dad ka dhex maro oo caaliya waxaana looga jeedaa muuqashadaas iyo sarrayntaas ayaa looga jeeda waayo wahuwa alkursi قال نص الظاهر والمؤول والظاهر ظاهر xooga badan marka loo isticmaalayo muxuu noqonaya qaal buu noqonaya sida soo dhaweyna inaan soo marin alxaqiiqatu walmajaaz lafdiga xaqiiqada inuu leeyahay majaazna uu leeyahay labada keedaa xoog badan oo asala alaslu fi lkalaam alxaqiiqa marka haddii caddayn la waayo waxaa lagu qaadayaa haddii caddayn la waayo waxaa lagu qaadayaa xaqiiqa si cadayn la helana dee majaas noqonay alaaqada iyo qariinada iyo daahirku waa kaas waxaad tiri hada asadu daahirku muxuu noqonaya xayawaan muftaris buu noqonay waayo wax diidaya in isaga laga dhigaa meesha ma jiro daahirkaasaa waa ka xoogga badan wa waa la awilaa aaahiru kii aahirka ahaa daliili daliil baa lagu awilaa muawil baa laga dhigaa oo bimacnaa macnihiisibaa laga leexiyaa oo macno kale lagu qaadaa bidaliil daliil ku samaynaan soo odhan haadaa asadun yaa haadaa asadun haddaynu intaa u dayno daahirka muxuu noqonaya alxayawaan almuftaris laakiin waxaa idhi haadaa asadun يخطب الجمعة يخطب ايش؟ الجمعة أسد كيف حن غني الرجل الشجاع isagaa daahir noqonaya u daahir ku noqdo oo ku xoog bato oo in ugu qaado daliilkaa meesha yaalloo ah yakhطب الجمعة لأن الحيوان المفترس لا يخطب الجمعة بل لا يصلي أصلا طيب واي taasi waxaa la yidhaahdaa muawal baa la yidhaahdaa wayusama waxaa la yidhaahdaa ظaahiran bidaliil baa la yidhahdaa ظaahiran daliil lafdiga sow kitaabka iyo sunnada haddii lagu isticmaalo muxuu daahir ku yahay الصوم المعروف الشرعي صوما وهي حقيقة شرعية وي وتلو سو شيء والضروري سقع لفظ اللي قاضي الحقيقة الشرعية لكن قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما أنا غلط وآمس وآمس فلدليل يدل عليه بين وترمي الحقيقة الشرعية وحين أكد من وحين قاضي محي معنى اللي بحر بدي هاي هو الحقيقة اللغوية الحقيقة اللغوية وآه الإنسان ولا نكلم اليوم إنسان طيب الأفعال لا دلوقتي طيب هذه هذا هو شيء شيء نعم صوم لك غبنه صوم قبقه الشيخ فعل صاحب الشريعة والنبي محمد عليه الصلاة والسلام فعل كيس إما أن يكون وإنه يهي على وجه القربة والطاعة قام أن له دوانا lagu aeecay aw laa yakuun ama inaanu sidaa noqon ficilkii nabigu sameeye calayhi salaatu wasalaam waa imaa inuu cibaado uga jeedo shukuur bahru iyo inaan looga jeedin fain dalla daliilu daliil hadduu ku tuso cala alikhtisaasi bihi inuu gaar ku yahay ka hadlaya shiiku sii tafriicinaya xaaladii waxa weeye uu qurbada iyo daacada u yahay fain dalla daliilu daliil hadduu ku tuso cala alikhtisaasi bihi inuu nabigu gaar la yahay xumila waa lagu xambaaraya cala alikhtisaas isaga gaar ku yahay oo haddii daliil uu ku tuso maxaa ka mid a wisaalihi sawm soomka inuu maalmo xidhiidhiyo isaga waa laynoo diiday waa inaynu afurnaa cashaynaa suxuuranna ama mid ka mida laynaga helo laakiin maalinka soonkeedu dhammaaday habeenkiina waa soomayaa maalinka dambana ku daba qabanaya waa laynoo diiday si nabiga calayhi salaatu wasalaam qaar bay u tahay waa loo ogoliyay agalo ka mid ah, masaaisnadu waa badan tahay afar dumara ka badan inuu guursado waa loo ogoliyay waxaa ka mid ah alwaahibatu nafsuha bilaa wali wabilaa eesh wabilaa mahar خالصة لك من دون الله gabadh u timaado taa nafsida ku sii oo u idhaahdo tafadal oo dhammaata saasay ku dhanto waaye way badan yihin wain lam yadulla daliilun daliil haddaanu ku tusin daliilun daliil لا يخص به لغو غاريين ماي وإنه لو ذلك لأن الله تعالى قال وحو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أي كسبا يسوى نفسا والبد يعني أصل كوسينس الأصل في أفعاله تأسي إلا دليل خدق يفعل كاقار خدق يمويان فيحمل هدبا وقال وحنباريا على الوجوب واجبه عند بعض أصحابنا ومن أصحابنا وحكم من قال مدير يحمل على الندب سنة نما لقاضية ومنهم وحكم من قال مدير يتوقف فيه ولا يشوف سنة إلا وكال عطان Eh, ficilku hadduu noqdo cibaado ay ka muuqato inuu cibaado yahay ayaa ka muuqata eh, nebiga in lagu daydo ayaa loo baahan yahay laakiin ficilkaasi ma waajib baa mise waa sunne masala khilaafiya raajix saddex sheekhu saddex qowl buu inoo sheegay qowlka xooga badan waxa uu yahay inuu sunno yahay inuu sunno yahay ayaa xoog badan marka alslu fi afcaalihi annadbiya saasa asal ila ma dala daliilun cala alwujuub aw dala daliilun cala alkhusuus fain kaana cala gayri wajhi alqurbati waaaaca ficilkaasi hadduu yahay midaan cibaado iyo daaca ahayn fayuxmal waa lagu xambaaraya cala alibaaxati banaanaanta oo sida inuu caad ahaan u sameeyey caad ahaan tusaale ahaan carabta timahay la bixi jirtay caadadoodii bay ahayd labisyaday xidhanayeen wixii caado loo samaynayey hadduu nabigu caadanimo u sameeyo waa caadadu innagana waa inoo bannaan tahay sunnanimo iyo wixii la mida loo sameeyo ama waa waxyaabaha laynagu dabeeceeyey alaklu washurbu wanawmu وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة لكن قاب طول يوم موضوع كله nabigu calayhi salaatu wasalaam caado wuxuu lahaa inuu waxa weeye qabla duhur ka qadiyo tusaale ahaan hadii la yidhahdo la odhan maayo qabla duhur qadaha laga dhigo aynugu dabeeceeyeen lidalik saxaabadu cabdullahi bni cumar waa ku qabsadeen markii xajka loo safreeyey inuu tatabuco dabagalo meeshii nabigu hadsaday meeshii uu xaajada ku gutay sida si gaara in loo daneeyo saxaabadu waa ku dhaliilay jacayl ku kalifayay nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo dayashadiisa dadaal uu ku dadaalay taasina waa ka way jiraan waxyaaba la hayo saxaabiga nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam iyadoo batalladani furan yihiin kuwantaasi reer iyo xaraaminta iyabay aad ugu sii fiican tahay saddexdaa badhamay la furan nabigaan u yimi calayhi salaatu wasalaam wa la muqliqu lazraar ma sunna nabigaa la arko sameeyey soo laydsada ama waxaa doonta ku sabab mise waa iska caado lagaga dayan maayo lagaga dayan maayo badan yihin oo dhinacaaso laysku hay sigeedii ula baxay isagu calayhi salaatu wasalaam marna sadliga uu ku samaynaya xagga dambe laga sii daynaya marna farqiga lagu samaynaya sida timooyid hadda ay samayso dhexda la kala jeexayo labada dhinac loo kala hogay labada war sameey marna ahlu kitaabku kaga dayanayay marna wuxuu kaga dayanayay qoladiisii waxa weeye jaahiliyada ahaa ayuu kaga dayanayay marka cibaada marba hadda la baxa marna waxay leeyihin maya cibaada maaha tusaalayaal badan baa jiro la isku haya oo cibaadanimo aanay ka muuqan cibaadanimo aanay ka muuqan waad kale isugu khilaafay waxaa ka mid a كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر تضجع على شقه الأيمن labada sunne salaada subax ka horeeya markuu tukado dhinaca midig buu u seexanay habeenkii o dhan salaatuleyl buu taagnaa salaadii subax baa sugaysa salaadu waa dheerta nabigu waa nasanay hadii la yidhahdo waa nasanaya sunno maaha hadii la yidhaahdo waa qurbo oo bacda cibaaduu sameey waana u qasdii waxa weeye waa lagaga dayaday waana masaa'isha cajiibkaa bay ka mid tahay qaar waxay gaadsiiyeen salaada subaxba inaanay ansaxay habarba qaar waxay yidhahdeen waa waajib waajib bay ka dhigay qaar waxay yidhahdeen waa sunne qaar waxay yidhahdeen maya waa bidc haddii la yidhaahdo nabigu caadi u sameeyey sunne maaha qofka cibaado u samaynaya muxuu noqonaya bidc noqonaysa sax ma inaad diin ahaan u samayso diin ahaan u samayso hadduu yidhaahdo waan iska yara jiifsanaya dhib male laakiin inuu yidhaahdo iyadoo nabigu caado u sameeyey waa diin ajar baan ka helaya saaran mayso saasaynu jeeda فيحمل على الإباحة إباحة لغو أصل كيد وصيدة وهو حسك بناون وإقرار صاحب الشريعة حال ما جرت الشيخ عنده الشيء وآه هدي فعلكم مجمل وعدين أيو كا وعدين أيو أي حكم في سكادنا وصلاها مركي وأقيم الصلاة ليلي صلاة فرض عمرك وأرغيو أي الله والسمين أيو waxaa laga qaadanaya asal ahaan waajibnimo wixii daliilu ka soo reeba mooyaane waayo wuxuu cadaynaya waa qiimu salaa waajiba qiimu salaa waajib sunna ahaana waa lamid wattakhiduu min maqaami ibraahiima musalla wa sunne nabigu waa ku tukaday tukashada u tukada waa maxa waa sunne annahu bayaanu limujmali manduub وإقرار صاحب الشريعة قريتانك nabigu wuu jaraya cala alqowli qowl asoo diri ka fulay min axadin qof dabcan saxaabadii la joogtay huwa qowlu saaxibi shariica qowlkiisoo kale la mid tahay wa inuu u sugo can ilficli ficil uu ku sugo min axadin qof ee ficlihii ficilkiisay la mid tahay halkan wuxuu kaga hadlayaa iqraarka wa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a wixii nabiga hortiisa laga yidhi ee aanu ka daba hortiisa lagu sameeyey ee uu daayey waxaa laga qaadanayaa shaygaasi inuu bannaanya inuu bannaanya tusaalayaashiisu waa badan yihin nebigu hadduu cod hadal maqlo oo hortiisa laga yidhaahdo oo uu sugo waxa weeye hadalkaasi waa sugan oo bannaanya waxaa la mida si hortiisa ficil lagu sameeyo ama de qaab hortiisa loogu cibaadaysto ama waxa weeye afcaal kale laga sameeyo oo nolosha ku saabsan oo nabigu ka aamusay naansha laga qaadayo waayo hadday tahay wax la diidayo la inkirayo aan bannaanayn inaad toosin lahaa calayhi salaatu wasalaam garan wamaa ficila wixii lagu sameeyey fii waqtihi xilligiisa fii kayri majlisihi golihiisa meelaan ahayn wa calima bihi uu ogaaday walam yunkir waanu diidi fa faxukmuhu xukunkiisu xukmu maa kii xukunkii weeye fucila fii majlisihi buu ka dhigay saddex xaala waxay ka soo baxayaan walaalkaas xaaladii si golaha la joogay ayaa sameeyey xaaladda mid magaalada la jooga ayaa sameeyey laakiin uu ogaaday madee dadkoo dhan baa sameeya inaguma hayno nabigu inuu ogaado calayhi salaatu wasalaam laakiin solad gaara ah inuu ku ogaaday ma ogin laakiin waxaynu hubnaa inuu nabigu waxaasoo kale ogaan karo waa wax shaa'ica ah. xaaladda saddexaad xilligaasaa la sameeyey laakiin nabigu ma ogaan calayhi salaatu wasalaam halkaasi nabiga ma gasin waa waxyaabaha aan laynoo cadday golihiisa lagu sameeyey wax shaaicoo faafayana aan ahayn ficil qof sameeyey golihii nabigana aanu ka samayn xaalad shiikaaba caddeeyey waa tii hore si majlisigii xaaladda labaad hadduu ogaadana shiikhu waa caddeeye waa la mid mar hadduu ogaaday waa kii odhanaya waxyaabaha qaar inta loo sheego maa aqwaamin yafcaluuna kada wakada markaa loo sheego calayhi salaatu wasalaam dabeedna waa khudbadee dadka sidaa samaynaya ha ka fogaadaan oo wuxuu ogaaday oo xilligiisa taana iyadana waxaa laga siinayaa sii hore xukunkeedii labadaas waa isku inuu nabigu qiray baa laga soo qaaday waana banay xaalada saddexaad xilligiisi baa la sameeyey nebigu inuu ogaadayna ma inaan ogaan asalku ma inuu ogaado mise inaan u ogaan asalku ma yade waa dhacdo gurigaaga ka dhacda ma waxaan asalay inuu og yahay mise inaan ogeyn wuxuu ka hadlay caadigiinu ka hadlay bixukmi lbashariya baynu ka hadlay waxay waa inuu damray ya asalku waa inaan la ogaano xaaladda maxaa laga yeelay sida muxaqiqiintu ay qabaan xaaladdaasina waa la mid haddii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ogaan waayo la dhacaysa magaalada madiina wixii hawlo ka socdo dhan miyuu la socdo miyaa wixii loo waxyooda mooyaane leenahay wixii xilligiisii dhacay siduu nabigu joogo calayhi salaatu wasalaam warkeeduna haddii lagaba soo qaada inaanu isaga soo gaadhin ilaahay baa dil waxaase hadduu mamnuuc noqon lahaa ilaahay baa waxay ku dejin lahaa lagu mamnuucay alfahmsoma marka isagana waxa waa la sugay waa bannaan xataa haddaanu nabigu ogaan mar haddii xilligiisi la sameeyey waayo waxyigiibaa soo degayey waxyiga ayaa soo degayey marka saddexda xaalada isku qaada kood muxuu noqonaya nabigu inuu daray oo u bannaan yahay baa ka soo baxaysa annasku wa annasku naskiga miya famacnaahu macnihiisu wa alizaalatu waa in wax la zuuliyo yuqaalu waxaa la yidhaahdaa nasakat ishamsu ibcadii waxay zuulishay adilla idaa azaalatu waqiila waxaa la yihi macnaahu macnihiisu waa naqli wey min baa laga keenay nasaktu maa waxaad nasakhay shaygii fi lkitaabi kitaabka sunna ay naqaltahu waa haddii aad naqliso ama idaa naqaltuhu haddaan anugu naqliyo min kitaabati qaabkii uu qornaa anugu aan minguuriyo oo aan meel kale ku qorno yani kitaabkan wixii ku yaalay baan buug soo qaataan u naqlinayaa waa luqada xagga istilaax waxaduu xadkiisu alkhitaabu khitaab weeye naski daalu ku tusaya calaa rafci alxukmi thaabiti xukm sugnaaday in la kor yeelo oo la zuuliyo bilkhitaab almutaqadim daliil mutaqadim oo ka horeeyeyna lagu zuuliyo calaa wajhin qaab lowlaahu haddii aan la heli lahayn khitaabka mutaqadimka ee khitaabkaa cusub lakaana waa ahaan lahaa xukunkaasi haabitan mid sugan maca tarafihi canhu iyadoo lala qabo inuu ka qabdeeyo bimacnaa aan meel lagu wada sheegin inuu mutasil yahay oo uu xidhiidho waxa meesha soo geli mayso naski loo dhamaa walilaahi cala annaasi oo dhan ilaahay wuxuu ku leeyahay xiju lbeyt xajku waajib ku ah maxaa dambeeya man istaaaca ilayhi alladii laa yastaiic ka baxaya sooma waajibnimadii waa ka baxay meel baa lagu wada sheegay taskhi loodhan maayo oo taksiis shiikhu wuxuu ku qeexay qeexidda aynu sheegnay waana dheeryahay xooga kale waxaad moodaa inuu tilmaamayo naasikhi kii wax nasakhi oo alkhitaabu daallu calaa rafci alxukm waa daliilka xukun kor yeelaya waa naasikhi oo khitaabkii mutaqadimka ahaa oo mansuukhaa ah buu kor yeelaya xukunkiisa marka waxaad moodaa naasikiinu qeexay inaguna maxaynu doonaya inaynu qeexno naskhiga laftiisa marka waa in la yidhaahdaa rafcu alxukmi athaabit xukun thaabita in la rafciyo ama rafcu xukmin sharci xukm sharciga in la rafciyo aw lafdihi ama lafdigiisa kitaabin aw sunna kitaab iyo sunna si uu usoo galo kii lafdigiisa la rafciyey laakiin xukumkiisu uu baanaya naskiga waxaa ka mid a xukumkii oo jooga lafdigii in la nasaxo oo kitaabka laga zuuriyo rafcu xukmi sharci waa xukunkii waa la nasakhaya aw lafdihi lafdigo keliya la nasakhaya bikitaabin aw sunna qiyaasku ma nasakho u khasisa wax ma nasakho sababtu waa maxay waa ijtihaad naskiina lagu nasikhi maayo nin mujtahida ijtihaadkiisa طيب إجماع وأحمد نسخيا إجماع وأحمد نسخيا waayo ma nasakhay sideedaba ijmaac waa maxay waa ijmaacu mujtahidi hadihi lumma bacda wafaati maxamed sal allahu alayh wasalam idan nabiga dabadiina waxba lama nasakho awgeed alijmaac laa yansakh walaa yunsakh walakin yadulu cala annaasi kulilada ijmaac waxma nasakh isagana lama nasakh laakiin wuxuu kutusayaa kii wax la sakriyey ayuu ku tusay oo haddii ijmaac la helo culimmadu ay ku ijmaaceen daliilkaa inaan la qaadanayn isagu ma nasakhaye daliilkii mustanadka ee ijmaacaas uu ku guntamay ama aynu ogaan ama yaynaan ogaan baa nasakhay mustanadkana in la ogaadaa sharti ma laakiin maxaa wax nasakhay mustanad lijmaac walaysa lijmaac marka haddaynu soo koobno waa sidaas calaa wajhin lowlaahu lakaana haabitan intaas waa iska zaa'id wey waa iska taakiid اعتراخيه عنهم أيضا واشي فيجوز واحد بنا نسخ الرسمي قرالك إلا النسخه ولا الزولي وبقاء الحكم حكم كنا وبقية طبعا ثالث الشيخة الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم آيات بيان لفظي على نسخي laakiin xukunkii oo rajmiga ah waa baaqi asheekhatu washaykhana waxaa looga jeedaa nafsankii baa looga jeeday wa nasku lxukmi xukun baa la nasakhaya wa baqaau rasmi rasmigiina waa baaqi waa ka badan axsaanihiisu ya in yakun minkum cishruuna saabiruun yaglibu miatin الآن خفف الله عنكم على وعلم أن فيكم ضعفا إن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئة وحي هاي أصل آيات هو شيء ليس منكم طبعا قال إنه أوضى بعد لي أنا كبح سنة إلهي وخفيفية وحلقون نسخي من كل من إن أنا كورت إنه كدم بابي طبعا من أوضى بعد لي فهداتي الله وطن بعد لي لكن هذه أي خبطان حضر به إن أتخذت xukunkii ayaa la nasakhay laakiin lafdigii rasmigii waa baaqi aayadii weli weynoo joogtaa aayadda hore wuxuu uhi shiikhu waa nasku lamrayni macan ku taala kitaabka taas ya ku taala matniga odayla midka hadda isku mid baabanaa waa muuqataa qolyaha kale naam isagoo qaar baanay ku jirin waa nasku lamrayni macan labadaba in la nasakho كان فيما أنزل آياته سودة وحكمنا عشر رضعات معلومات يحرم فظل سنوج حكم لنا يا رضاعي محرم كها ونسنوجين في حكم فكد لنا يا مريس حكم كذا نوال النسخ لفظ كذا نوال النسخ لفظ كذا نوال النسخ فحاله النسخي خمس رضعات معلومات بخمس رضعات معلومات خمس رضعات معلومات iyaduna maxay noqonaysa sida laftay ku wanaganaysa waa nasku eesh aayad sheegaysa khamsu radacaat macluumaad bay jirtaa idan nasku rasmi wa baqaau lxukm xukunkeeduna waa baaqi nasrujinta waa inay shan gaadhaa ka masaladu khilaafsan وينقسم الله قيسما النسخ نسخه إلى بدل بدل له iyo wa ilaa gayri badalin midaan bedel lahayn kuwa bedel kale waa taa inu soo sheegnay waxaad u babac dhigtaan toban baa la nasakh maxaa lagu bedelay laba u babac dhiga bedelkii waa jooga waxaa jira in la nasakho xukunkii oo aan bedelba la keenin markii nabiga loo imanaya waxaa la yidhi idaa naajaytum rasuul nabiga haddaad la faqaysaan faqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqa mid kastoo nebiga la faqaya ama wax weydiinaya xoogaa sadaqa ah muctimirada ha noqday waxa iska soo qadimo oo waxa weye nebiga ha u keena calayhi salaatu wasalaam baahi uu nebigu u qaba maahe dee dowladdana waa maamulay waa la nasakhay ah ishfaqtum an tuqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqaat in lam tafcaluu wataaba allahu calaykum faaqimu salaa yaa la sheegay wax kale aqiimu salaa wa aatu zakaada way taalla mar walba haddaydaan samaynayn iska daayo wey salaad baa lagu bedelay zakaa lagu bedelay maaha waayo dayadu waynu joogta meesha waxaa looga jeedaa sadaqadii waajibkaydi ku ahayd markaad nabiga la faqaysaan waa laydinka daay laakiin salaadiinna iyo zakadiinna iyo hawlihiinni kale iska wato macna saasuu dhacay marka waxay leeyihiin waa bilaa bedel culimada qaarna waxay yidhaahdeen suuragal ma aha in wax la nasakho aan dadka la jeedin waayo ilaahay wuxuu uhi maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw mithliha ficlu shardi wa jawaabuhu weeye oo la isku xidho haddaanu wax nasakhno waxaanu keenaynaa mid la mida ah ama ka wanaagsan waa in la hela jumhuurtu waxay deliishanayaan tusaalaha qoladaas maxay ku jawaabayaan waxay leeyihiin waxa la nasakhay waa jibriil laakiin inaad keento maxay noqonaysaa waa sunni sunna lagu bedelay waajib baa meeshii ka baxay maxaa soo galay sunna soo galay sadaqadu dee mamnuuc maaha waa lagu ogol yahay bal ajar lagaa siinaya hadaad nabiga markaad la fakaysaad u imanayso waa sadaqa keenta marka waajib baa meesha ka baxay maxaa yimi sunna ayaa yimi laakiin sidaa hadda jumhuurta ayuu shiikhu u socday badel waa sida loo badan yahay sida badan ilaa geyri badelna waa la helay wa ilaa maa huwa aglab kii la nasakhay waxa ka adag ka nasakhay waxaaba fududaa kii hore fududaa wa ilaa maa huwa akhaf sida badan maa huwa akhaf de waa sida la yaqaano waa tusaale haddaanu sheegay iyakum minkum iyakum minkum mi'atun yalibu alfan min aladiina kafaruu boqolka kun bay u dhibmaan waa toban wax lagu nasakhay wayakum minkum miatun yalibu miatayn boqolku laba boqol kuntii waa laga tagay seebaa fudud sadamba isaga hore sadambaa fudud waana sida qaalibka laakiin waxaa dhacdaa sii dambe inuu ka adkaado bisha ramadaan soonkeedu asal ahaan wuxuu ahaa kii doonaana inuu soomo kii doona dee ilaahay amajeedka u furay ee doonaya inaanu qadinna inuu sidii iska bixiyo siba soomkaa wooday sidaasay ahay wa an tasuumuu khayrun lakum baan labada inaad fidiye bixisaan iyo inaad soomtaan waxa khayr badan inaad soomtaan a idin sii wanaagsan laakiin labadaba khiyaar baa weyd laakiin markii dambe maxaa lagu nasakha faman shahida minkum ishahra falyasumhu waa soomay in lagu yidhaahdo maalina cunto iska bixi maalina soon caajayda iyo in la yidhaahdo waa soon keliya keeda waa soon keliya hadda hadduu joogi lahaa de waxaan hubaa dabada dambe bisha rabaa ugu dadaal badan inuu soo kala soomi lahaa ama sowmu yowmi waftaaru yowmi ama khamiis bay jimcaha inuu soomaynta kale iska shaqata saa looma dadku de saasay u badnaanay in yar baa dee isniin iyo khamiis iyo ayaamulbiidya ku dadaalaan dadka badidiisu si khiyaar la siiyo dee waynu fahmayna xagga loo badan yahay waayo marba odhanay haddaanan quraacanta waa dawqa maanta waxba ma qaban karaba ويجوز وحبنا نسخ الكتاب كتاب إلا نسخ بالكتاب كتاب إلا نسخ وبنان ونسخ السنة سنة إلا نسخ بالكتاب كتاب إلا نسخ ويجوز وحبنا نسخ المتواتر حديث متواتر كابل متواتر إلا نسخ ونسخ الآحاد آحاد إلا نسخ حديث آحاد كان إلا آحاد آحاد إلا نسخ يو بالمتواتر لبضبا وآحاد هذه إلا نسخي آحادنا ونسخي متواترنا ونسخي ولا يجوز مبنانا نسخ المتواتر حديث متواتر إلا نسخه الآحاد آحاد لغو نسخه ووحي إليه جمهورته nati bikayri minha aw miliha maaha waa biadcafa minha mutawaatir baa la nasakhayaa ama aayad iyaduna waa mutawaatir xadiid aaxaadi ma nasakhayo waana masale khilaafiya raajixuna wuxuu yahay aaxaadka laftiisu hadduu sugan yahay saxiix yahay fi lbukhaari aw muslim iyo wixii la mida sanadkiisu uu saxiix yahay sugan yahay cinda almuxadisiin isagoo aaxaada aayadna waa nasakhayaa xadiis mutawaatirana waa nasakhaya tusaalayaashuna shuruuxda idinku yaalaan allahu aclam sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed waalihi wasaxbi